alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ugu dembeeya xadiidkii anas بن malik ee ku saabsanaa nebigu sala allahu aley wasalam inuu u ruqseeyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibni cawaam inay xariirta xidhaan mas'ala ayaa halkan masaa'isha lagu soo qaado ka mida waxay ku saabsan tahay xaaraan ma la isku daweyn karaa asal ahaan masalada kolley waxaa ku jira xoogaa khilaaf maqaal baa ku jira masalada kolley culamada qaarkood ra'yigooda waa ku kala duwan yahay laakiin sida saxiixi waxay tahay ashyaadii nas ku soo aroortay mooyaane wax kaloo xaaraana laysku daweyn karaa ma jiro waxaana u daliila xadiidka nabiga sala allahu aley wasalam fatadaawow cibaad allahi walaa tadaawow bixaraam addoommadii ilahay oo isdaweeya oo xaaraan ha isku daweynina waxaa kale u daliila xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey in nebiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam khamri dawo laga yeelanaayo oo dawo ahaan loo samaysanaayo qaala hiya daa walaysat bidawa wuxuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam cudur weeye ee dawo ma cabdullahi bn mascuud waxauu yidhi ina allaha lam yajcal shifaa'akum fima xarama calaykum ilaahay dawadiina kama yeelin wuxuu idinka xaaraantinimeeyey marka saas aawoodee shay xaaraan laiskuma daweyn karo ruqso waxaa loo hayaa masaladan ku saabsan xariirta masale kalena culammada qaarkood waa u daliishadaan oo culammada u qabta in waxa hilibkooda la cunaa kaadidooda ay nijaaso tahay xadiidkii ku saabsanaa in nebigu sala allahu alay wasalam amray inuu qolo amray kaadida geela iyo caanihiisa inay isku darsadaan qadar yar oo kaadida geela ka mid a ah, iyo caanaha geela inay isku darsadaan dabeedna ay cabbaan taa lafteeda culamada qaar halkan waa ku soo arooriyaan oo ciddii u qabta in markaa kaadida geelu ay tahay nijaaso waxay odhanayaan waxaa loo ruqseeyey inay isku daweeyaan baa loo ruqseeyey laakiin culammada odhanaysa marka horeba ma aha nijaaso ma aha baabkan ma soo gelinayaan marka labada wejina waxaa fiican wejigaas inaan halkan la soo gelin ayaa fiican waayo xataa looma sheegin marka inay markay isticmaalaan dabadeed inay ama ka afdhaqdaan ama markaysaa markaa wixii ku daadaata inay markaa iska nadiifiyaan iyo wax la mid loo sheegay ma marka eh, cumuumaadka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa inaan xaaraan laysku daweyn karin laakiin masaladan saasaa looga reebaya wax kale haddii la helo daliil sheegayo waa mas'ale khaas ah waa laga reebaya laakiin cumuumka la haysanaya asalku waxay tahay waa inaan laysku daweynin fatadaawow cibaad allahi walaa tadaawow bixaraam walaa tadaawow bixaraam ayaa markaa la haysanaya cumuumkaas marka tani waxay noqonaysaa min qabiil istina ila waxaa kale jira alasli alistinaa masalada asalkeeda iyo istinageeda marka waxay noqonaysaa tani wax laga soo reebay can cumar bni lkhaaabi radia allaahu canhu qaala kaanat amwaalu bani nadiiri mima afaaa allahu calaa rasuulihi sala allahu aleyh wasalam cumar bnu khaaab waxa uu yidhi waxay ahayd amwaalu bani nadiir qoladii yuhuudda ahaydee banu nadiir loodhan jiray xoolahoodu waxay ahaayeen mima afaa'a allahu calaa rasuulih wuxuu ilaahay u soo celiyey rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam ximaal ahaa uu gaalada ilaahay uga soo celiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam ayay ka mid ahayd oo mima lam yuujif ilmuslimuuna calayhi bikhayrin walaa rikaab oo mima lam yuujif xaalay markaa ay yihiin ama xaal ay ka mid yihiin waxaanay ku eryin muslimiintu helitaanka la helaayo farda iyo markaa gaadiid kale oo la fuulo midnaba aynay ku eryin rikaabka waxaa looga jeedaa waa sida markaa geel oo kale markaa in eh, gaadiid laga dhigto loo soo fuulo yani markaa geel gaadiid laga dhigto in lagu baadi doono oo lagu raadiyo ayay rikaabku noqonayaan marka waxay ahaayeen waxayna muslimiintu eh, farda iyo rakuubo geela midnaba aynay ku eryin helista la helayo wa kaanat lirasuuli lahi sal allahu alay wasalam khaalisan waxaynay ahayd mid rasuulka sal allahu aleyh wasalam u saafi ah xoolahaasi waxay ahaayeen wax rasuulka sal allahu aleyh wasalam saafi ahoo u gaara noocaase fa kaana rasuul lahi sal allahu alay slm yaczilu nafaqata ahlihi sana wuxuu ahaan jiray nebigu sal allahu aleyh wasalam yaczilu mid markaa waxa saara nafaqata ahlihi sana xoolaha wuxuu ka saari jiray waxay ehelkiisu masruufanayaan ama ay quudanayaan muddo sannad ah uma yajcalu maa baqiya fi lkuraaci waasilaaxi cuddatan fii sabiili illaahi caza wajal intaa dabadeed wuxuu ka yeeli jiray waxa soo hadha oo xoolaha faygaa ka mida fi lkuraaci gaadiidka inuu ka yeelo macanaa gaadiidoo kale in lagu iibiyo sida waxa weeye fardo iyo markaa rakuubo geel ah in lagu iibiyo iyo wasilaaxi hub in markaa lagu iibiyo yani hubka iyo marka waxa weye gaadiidka ayuu ka yeeri jiray cuddatan fii sabiili illahi caza wajal diyaarin uu u diyaarinaayo ilaahay waddadiisao jihaadka u diyaarinayo ayuu sidaa uga yeeri jiray diyaarin uu u diyaarinayo aawadeed jihaadka uu u diyaarinaayo ayuu markaa sidaa uga yeeri jiray alquraacna waxaa la yidhaahdaa waa fardaha iyo geela weeye iyo geela weeyaan cuddaduna waxay tahay waa wax loo diyaariyo yacni markaa dagaalka ama ha ahaato hub ama ha ahaato gaadiid loo fuulo yacni markaa dagaalka loo fuula ha ahaatay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim banu nadiir waxay ahaayeen qabiil ka mida qabaa'isha yuhuudeed saddex qabiil oo yuhuuda ayaa markaa agagaarka madiine deganaa marka waxaa la kala odhan jiray banu nadiir iyo banu qaynuqaac iyo banu qurayda saasaa la odhan jiray marka qolada banu nadiir la yidhaahdo iyagu heshiiskii ayay jebiyeen nebigu sala allahu alay slm dhammaan yuhuudda markaa agagaarkaa degan heshiis buu la galay markii hore waa la heshiiyey cahdi baa ka dhexeeyey marka cahdigii waxaa jebiyey qolada markaa banunadir baa jebisay reer banunadir markay ay cahdigii jebiyeen waxaa lagu sameeyey jala baa lagu sameeyey in markaa la raro sida qolada kale ay markaa walaalaha ahaayeen bani qurayda la yidhaahdo ku dhacdo kale yaa kuma dhicin iyagu waxay markaa dhacday ballankii markay jebiyeen waxaa lagu sameeyey jala suuratulxashri waata laynoogu sheegaayo dhufaysiina meesha way ku lahaayeen weligoodna may filayn laga saari doono oo meeshaa laga barakicin doono may filayn marka waxaa lagu sameeyey inay markay heshiiskii jabiyeen yani markaa la weeraray kadibna markaa waxay eh, dhufaysyadii markaa ay ku gabadanayo dhirtiiba waatay dhirtii qaarkood markaa la goynayey oo ka mida markaa waxaa geetimireedyadii markay gabood ka dhigteen ay ku gabadeen ay ku soo degeysay aayaddii maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidn illaah aayaddaasi ay ku soo degeysay kadib markii dambe waxay noqotay in marka la yidhaahdo markaa xoo guura oo ka baxa markaysa meesha deganaydeen yacni beerihiinnii iyo guryihiinnii iyo waxoo dhanba wax markaa awr idiin qaado ka qaata dabeedna markaa saa ku baxa saasaa lagu saaray yacnii gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa markaa ka dheeraada iyagoo gaalaha buu nebigu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam markaasay khiyaanaad samaynayeen yuhuuddana waxaa lagu yaqaanaa khadri waxaa lagu yaqaanaa ballanfur waxa lagu yaqaan khiyaano markaase waxay doonayeen marka intay gaaladii u tagaan inay yidhaahdaan ku soo duulo soo weerara annaguna waxa weeye waa idinla qabanayna yani khiyaanaad noocaasa oo ballanfur ah ayay markaa samaynayeen ku kacayeen marka qoladani saasaa markaa lagu kiciyey dee maal badan bay ka tageen maalka noocaasa waxaa la yidhahdaa fay baa la yidhahdaa xoolaha gaalada laga helo waxa weeye nooc waxaa la yidhahda haniimo noocna waxaa la yidhahda fay baa la yidhahdaa noocna fay ayaa la yidhahdaa haniimadu dagaal baa lagaga helaa oo waxa weye xoolo dhib iyo de markaisagaa dagaal iyo yani marka waxaan yani lagaga dhacsaday gaalada marka kaa waxaa la yidhaha haniimo sida haniimada loo qaybinaayo aayat alanfaal baa sheegaysa in waxa weeye shan madax loo qaybinaayo oo shantaa madax hal madax loo qaybinaayo shan meelood haddana loosii qaybinayo waclamuu anama hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba aayaddaasaa markaa sheegaysa marka eh, khumusulkhumus ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam qaadanaya khumus khumus kalena markaa waxaa la siinaya qaraabada nebiga sala allahu alay wasalam khumus khumus kale agoonta yani wahaakada lilaahi waxa weye waxaa loogu furtay yidha culamadu litabaruk ayaa loogu furtay qismi gaar oo markaysaga markaa lixaad isaga lama siinayo looma gaaryeeriyo qismi gaara ah, looma gaaryeeriyo shantan markaa loo qaybiyey aayaddan fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidiilqurba walyataama walmasaakiin wabni asabiil yani waxa weye waa shan meelood oo khumusulkhumus ah bimacnaa hal shanaad baa shan meelood loo sii qaybinaya shan madax ma loo qaybiyey xoolihii furka ahaa ee gaalada dagaalka lagaga furtay iyo xoogga shantii meeloodoo loo qaybiyey afar meelood halkan dhig mujaahidiintaa loo qaybinaya halshanaadkii ka midka ahaa ayaa shan loo sii qaybinaya markaasaa la siinayaa halshanaad halshanaadkii rasuulka sala allahu aley wasalam mid kalena qaraabada nebiga sala allahu aley wasalam mid saddexaadna agoonta mid afraadna masaakiinta mid shanaadna kuwa socdaalka ee safarkaa faana lilaahi khumusahu walirasuuli waldiqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil waa shan meelood oo min khumus lkhumus ah afartii marka waxaw madaxa kale waaweynaa waxaa loo qaybinayaa ciddii markaa dagaalka iyo jihaadka ka qayb gashay ayaa loo qaybinaya marka haniimada sida loo qaybinaya saas wey faygu isagu waa xoolo aan dagaal lagu furan oo wax dagaala laguma furan wuxuu noqonayaa in marka waxa gaaladii marka lagu duulay kaba carareenba dhibaato badanna muslimiintu uma marin dagaallama qabsan waa baqeen dabeedna waa ka yaaceen waxaa la mid ay yidhahdeen culammadu waxyaalaha kale gaalada laga qaado hadday tahay waxa weeye jizyada laga qaadaayo ahlu dimmaha iyo hadday tahay yacni cashuurta laga qaadaayo gaalada marka waxa xarbiyiinta ah hadday tijaar iyo wax ka yimaadaan waxa laga qaadaayo ashyaada laftoodu waxay haleelayaan faygii bay haleelayaan siday culamada qaarkood ay maraan marka xoolaha fayga la yidhaahdaa waa xoolo aan dagaal gaaladii lagaga qaadin iyo dhib marka ma isku si baa loo qaybinaya fayga iyo qaniimada jamaahiirta culammadu waxay leeyihin maya isku si loo qaybin maayo imaamu shaafici isagu waxa uu yidhi qaniimada iyo fayga isku meel baa la marinayaa waayo mid walba waxa la sheegay noocyadan waa la tilmaamay maa afaaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiili kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaai minkum marka noocyadii laynoo sheegay aayat lanfaal laynoogu sheegay baa halkana lagu sheegay falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil intaa in leeg baa laynoogu sheegay haniimada saas awadeed shaafici isagoo labada aayadu eegaya wuxuu yidhi fayga iyo khaniimada mid walba yukhamas shan madax baa loo qaybinayaa sida loo qaybinaya waa sida khaniimada loo qaybiya faygana loo qaybinaya laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen ana alfaya laa yukhamas fayga shan madax looma qaybiyo shan madax looma qaybiyo in rasuulka loo soo celiya aayaddana laynagu sheegay xadiiskan laynagu sheegay wma afaa allahu calى rasuulihi minhum fama awjaftum calayhi min khayri walaa rikaabi walaakina allaha yusalitu rusulahu calaa man yashaa marka in rasuulka la soo celiya aayaddo ole inugu sheegay xadiiska laftiisu waa sheegaya cumar bnu khadaab waxa uu yidhi amwaalu bani nadiir waxay ahayd mima afaa allahu calaa rasuulihi mima lam yuujif ilmuslimuuna calayhi bikhayri walaa rikaab yani wuxuu ilaahay rasuulka u soo celiyey ayay ahayd muslimiintuna dhib badan markaa umay marin wa kaanat lirasuuli lahi sala allahu alay wasalam khaalisa waxayna ahayd mid rasuulka u gaara rasuulkay u khaalis ahayd waxaa laga qaadanayaa dee inay ka duwan tahay haniimadii marka xadiiskaasi wuxuu u daliil yahay inaan takhmiis lagu samaynayn ee rasuulku sala allahu aleyh wasalam calaa xasabi almaslaxa ugu tasarufaayo wuxuu doono inuu ka qaadan karo cidduu doonana wax ka siin karo ayaa markaa laga qaadanaya wax markaa takhmiisa ma sheegine khaalisa ayuu yidhi khaalisa wa kaanat lirasuulilahi lahi sala allah alay slm khaalisa rasuulkay u saafi ahayd yani muslimiintu in markaa loo qaybiyo miday xaq ku lahaayeen ma aha oo ilaaba ilaa ay tahay in la qaybiyo marka nebigu sala allahu aley wasalam wuxuu reerihiisa uga saari jiray sanad waxay quutaan raashinkay sanad cunayaan ayuu xoolaha uga qaadi jiray uga kaydin jiray rasuulku sal allahu aley wasalam eheladiisa iyo xaasaskiisa wixii ka soo hadhana wuxuu gelin jiray waxa lagu jihaadayo hadday hub tahay iyo hadday gaadiid la fuulayo tahay mid walba diyaargarow uu dagaalka ugu diyaargaroobayo daraaddeed ayuu saa u yeeli jiray marka xadiisku wuxuu daliil u yahay inaan fayga shan madax loo qaybinayn sida khaniimadoo kale ee rasuulku sala allahu aley wasalam qadarku doono ka qaadanayo inta kalena jihaadka uu gelinayo ayuu markaa xadiidka u daliya waana sida jamaahiirta culammadu ku tageen saas aawadeed ayay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen shaafici cid uga horraysay lama oga qowlka ku saabsan fayga shan madax baa loo qaybinaya ibnu mundir waxa uu yidhi laa yuxfadu can axadin qabla ashaaficiyi qaala ina fi lfayi khumus alhaniima lama oga ama lama xafidin cid shaafici ka horraysay inay tidhi fayga waxa ku sugan khumuska khaniimadoo kale cid shaafici ka horreysay warkaa lagama hayo wa akhbaaru cumara tadullu calaa gayri maa qaalahu shaaficiy axaadiistan markaa waxaan cumarna waa sida xadiiskaaynu soo maray waxay ku tusinayaan sida shaafici sheegay si aan ahayn saasay ku tusinayaan marka saxdu waxay tahay qowlka sawaabka ahi waa inaan fayga sida haniimada loo qaybinayn xadiiskan baana fasli ah oo masalada kala caddaynaya waxyaalaha laga qaadanaya xadiiska waxaa ka mid a ah in markaa raashin la kaydsado oo muddo loo kaydsado si raashinkaa loo masruufto inaynay tawakulka ka hor imanayn waayo nebigu sala allahu aley wasalam waa kaa reerihiisii iyo xaasaskiisii u kaydinayo raashin ay cunaan tawakulkiina taasi ma diiday mid tawakulkii diideysay iyo tala ilaahay la tala saaranayo diideysay oo ka hor imanaysay maaha waxaa laga qaadanayaa ciddii markaa waxaway ballanka burisay markaa lagu sameeyey jalaaga ee laga saaray markaa meeshii ay deganaayeen in waxaweye xaqii dhulkaas ay ku lahaayeen inuu dhacaayo ay noqonayso markaa dhul markaa waxawe muslimiinta ku wareegay wax dulmiyo lagu sameeyeyna ma jirto marba haddii kufrigii ku darsadeen inay ballamadiina buriyaan oo nebiga sala allahu aley wasalam ay la diriraan ama ay dagaal soo abaabulaan waxay noqonayaan yani xuquuqay markaa dhulka iyo xoolaha ku leeyihiin ma jirayso Eh, wax dulmiyo taas marka ku jirayna ma jirin laga saaro dhulkoodii xoolahoodiina fay laga dhigo eh, wax dulmiyo ku jiray ma jirin waxau ahaa arin xaq ayuu ahaa ee tacadiga iyo xadgudubka iyo xumaanta iyaga ayaa la yimi waxaa kaloo laga qaadanaya yuhuudda caadadu inay ahayd qadri iyo ballanburin iyo khiyaano taasna xadiidkana waa ku tusinaya xadiidka kale bani qurayda ku saabsanna waa ku tusinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa wixii baaqiya soo hara in la gelinaayo waxa jihaadka loogu diyaargaroobayo hadday hub tahay iyo hadday gaadiid jihaadka loo koro tahay mid walba oo loo raaco waxaa kaloo laga qaadanaya jihaadkii de in loo diyaargaroobo wa aciduu lahum ma statactum min quwa masaaishaas ayaa laga qaadanaya can cabdilaahi bni cumar radia alaahu canhuma qaala ajra nabiyu sala allahu alay waslam ma dumira min alkhayli min alxafyaa ila haniyati alwadaac qaala wuxuu yihi ajra nabiyu sala allahu aley wasalam nebigu waa ordisiiyey oo waa eryey maa dumira kii waxa weeye yani la gaajaysiiyey oo min alkhayli fardaha ka mid a tadmiirku wuxuu yahay fardaha marka hore marka aad loo daajinaya markaasay aad marka u naaxayaan markay aad u shishlaadaan oo aad u naaxaan oo aad u xoogaystaan ayaa dabeedna waxaa lagu samaynayaa in markaa calafkii loo yareeyo oo wax yar maalin kasta la siiyo waxaa la doonayaa baruurtan badan inay ka dhacdo marka hore waxaa lala rabaa inay xoogeystaan hadday caato yihiin itaalkoodu ma badna waxay xamili karaan ama iska adkayn karaanna waa kooban tahay marka waxaa la doonayaa inay quwo yeeshaanoo xoogeystaan markaasaa deed marka hore aad markaa inay shishlaadaan oo cayillaadaan ayaa marka hore loo sababaya oo calaf badan baa la siinaya markay aad u naaxaan ba haddana la doonaya culayska in laga kala rido si xooggii iyo quwadiina ugu baaqi noqoto ayna u fududaadaan ayna u fududaadaan markaa dambe calafka loo yaryaraynayaa baruurtaa la ridayaa laakiin xooggii baa markaysa markaa u baaqi noqonaya tadmiirku waa kaas ajra nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waa eriyey yani wuxuu amray in la eriyo maa dumira kii markii hore la calaf siiyey oo aada loo naaxiyey markii dambena markaa waxaa calafka lagu yareeyey iyo waxa la siinaayo oo la gaajaysiiyey yani waxa weye wax yar qadar yar baa la siinayaa inay markaa gaajo aada haleesho lama doonaayo laakiin waxaa la doonaya culayska in laga kala qadar yar baa maalin kasta la siinaya markaasaa baruurtii badnayd ka dhacaysaa ay fududaanayaan laakiin xooggii waa u baaqi oo min alkhayli xaalay farda ka marka waxaan yani markii horena la cayeliyey marka dambena marka waa la gaajaysiiyey xaalay farda min alxafyaai wuxuu ka eryi jiray xafyaa meesha la yidhaahdo wuxuu u eri jiray ilaa saniyat alwadaac wuxuu eryi jiray bimacnaa amre in la eriyo shiirta ama karinta sagootiga laga gaadhaayo waa dariiq markaysaa markaa ku yaalla meel buur ah ama buur dacalkeed ku yaalla ama meel taaganoo buur ka mida ku yaalla ayaa saniyada la yidhahdaa ilaa halkaa laga gaadhaayo ayuu eri jiray wa ajra wuxuu eriyey nebigu sala allahu aleyh wasalam bimacnaa amre in la eriyo min asaniyati maa lam yudamar maa lam yudamar kuwii aan tadmiirka lagu samayn oo bimacnaa iyaga aan markaa la gaajaysiin oo culayska yani laga kala ridin wuxuu eri jiray min athaniyati ilaa masjidi bani surayq yani haniye laga soo bilaabo meeshaa jiirta ah laga soo bilaabo ee karinta ah ilaa masjidi bani surayq laga soo gaarhaayo masjidka reer bani surayq laga soo gaarhayo bani surayqu waa qolo ansaar ah ee bani surayq la odhan jiray marka masjidkii xaafadooda ka dhisnaa iyagaa loo nisbeeyey qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu hi wa kuntu fii man ajra waxaan ka mid ahaa ragga fardaha eriyey ee saarnaa ayaan ka mid ahaa buuhi qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi min alxafyaa ilaa saniyati alwadaac meesha xafya layidhaha laga soo bilaabo saniyatilwadaac laga gaadho hamsatu amyaal waa shan mayl aw sittatun ama waa lix mayl yani taqdiir ahaan masaafadaasi ama waa shan mayl ama waa lix mayl wa min aniyat اlwadaaci ilaa masjidi bani zureyq miilun aniyat lwadaac laga soo bilaabo masjidka bani zureyqna laga gaadhaa iyaduna waa mayl mayl weeye xadiidkan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey laakiin qadarka ku saabsan hadalka sufyaan ee muslim kuma sugnaa ee bukhaari bay ku sugantay xadiidkan wuxuu ku tusinayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam sida markaa fardaha uu saxaabada ugu tababeri jiray iyadoo markaa aanu wakhti dagaal joogin in markaa waxa fardaha la eryi jiray oo la tartansiin jiray marka waxa waa nooc tababara weeye nooc tababara weeye marka taas ayaa laga qaadanaya waxaan laga qaadanayaa in la eego fardaha qaarba intay xamili karaan oo siday u kala xoog badan yihiin loo qiyaaso oo fardaha xoogga leh yacni masaafo markaa doora la eryayo fardaha xoogaystay waxaa la eryayey masaafo yani shan mayl ah ama lix mayl ah kuwa kale markaa waxaan yani iyagu aan sidaas ahayna ee xoogga aan la mid ahayna waxaa la eryayey masaafo yar maakaa yidhi markaa sufyaan oo min haniyati alwadaaci ila masjidi bani zureyq miilun maylkuna qiyaas ahaan taqdiirkiisa waagii hore waa la isku khilaafi jiray xoogaa khilaaf baa ku sugnaa marka laakiin adigu casrigan hadda waxaa loo isticmaalaa yani kun iyo lix boqol oo mitir iyo wax yar taqdiirka noocaasa hadda kole casrigan lagu heshiiyey in markaa lagu qiyaaso laakiin waayadii hore waxaa jiri jiray noocan maa khilaaf ayaa jiri jiray culamada qaarkood waxay odhan jireen markay ka hadlayaan waxay sheegi jireen masaafo badan intaa ka badan bay sheegi jireen labayo toban qadam bay qaarkood sheegi jireen labayo toban kun oo qadam ayay sheegi jireen qadamku waxa weeye waa addinka intaa la dhigo yacni ayay noqonays calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya fardaha in la eriyo ayaa laga qaadanaya oo la tartansiiyo ayaa laga daliishanaya waxaa laga qaadanaya in loo turo xayawaanaadka oo qaarba intay awoodi karaan ereyga la eryaya ay noqoto ayaa laga qaadanaya waxayna ka mid tahay diyaargarowgii jihaadka loogu diyaargaroobayey maadaama wakhtigii jihaadka iyadoo dagaalkii weli aanu taagnayn yacni la eryaayo cidda eryeysa lafteedu waa ku tababaranaysa fardaha laftoodina waa la tijaabinayaa xooggooda iyo karaankooda iyo awooddooda iyo intay xamili karaan laftoodana waa la tijaabinaya laftoodana waa la tijaabinaya halkan l haniyat alwadaac waa karintii ama jiirtii sagootiga bimacnaa cidda madiine ka baxaysa halkaa lagu sii sagootin jiray waxayse culammadu isweydiiyaan mageesta maka ayay ahayd ariiqa maka mise ariiqa shaam bay ahayd culamada qaarkood waxay leeyihiin haniyat alwadaac waxay ahayd ariiqa makay ahayd bacdii sida kale tilmaamayana waa jiraan calaa kulli xaal mawdicu shaahidun waxaa loo jeedaa yani meeshaa ilaa meeshaa laga gaarhaayo ayaa la eryi jiray waxyaalaha xadiiskan laga daliishanaya waxaa ka mid a ah masjid in la odhan karo masjidka reer hebel haddii looga jeedo un litacriif inaan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya waayo xadiiska wuxuu sheegaya ilaa masjidi bani zureyq yacnii qolada reer bani zureyq la yidhaahdo masjidkooda yani maadaamuu xaafadoodii ku yaallo iyagoo ay markaa yani xaafadoodiina uu ku yaalo saasaa masjidka loogu nisbaynaya wakadalika shaksina waa dhici kartaa in loo nisbeeyo hadduu masjidka isagu dhisay oo tacriif looga jeedo lagu garansiinayo waa la odhan karaa masjidkii hebel waa la odhan karaa taasina ma soo gudagelayso wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada mid mamnuuc noqonayso taas gudagelaysa maaha oo masjidka rasuulkaba sala allahu aleyh wasalam dee masjid rasuul baa la yidhahdaa haddana falaa tadcu maca allaahi axadan soo geli mayse falaa tadcu maca allaahi axadan soo geli mayse laa tushaddu arixaalu ila ilaa alaaati masaajid masjidii haada nebigu isagaa isu tiirinaya calayhi salaatu wasalaam masjidkayga kan ah marka masjid arasuul baa la yidhahda calayhi salaatu wasalaam marka masjidkii hebel waa la odhan karaa yani waxa weeye haddii tacriif looga jeedo saas waa la waxaa jira musaabaqada fardaha la tartansiiyo laba nooc bay u dhacdaa inay tahay nooc aan beddel lagu kala qaadanayn oo marka la tartansiiyo aan wax xoolo lagu kala qaadanayaa jirin iyo in xoolo lagu kala qaato haddaan xoolo lagu kala qaadanayn biitlaaq waxay tahay mid bannaan khilaafna kuma sugno haddii markaa beddel lagu kala qaadanayo xoolo tafsiil baa ku jira suwarka qaarkood waa ijmaac suwarka qaarkoodna khilaaf baa ku sugan maalan haddii markaa xoolo lagu kala qaadanayo laakiin xoolaha labadan shakhsi ee tartansiinaya fardaha ee ku kala tartamaya cidaan ahayn baa xoolaha bixisay oo kale xukuumaddaa bixisay ama nin taajiraa bixiyey oo wuxuu yidhi kiina markaa dheereeye ee fardaha ku dheere faraskaa ku dheereeya fardahaan idinku tartansiinaya kiina ku dheereeya waxbaan siinaya mar haddii cid kale bixinayso bilaa khilaaf waa bannaan tahay xoolahana waa qaadan karaa kii badiyaa waa u bannaantay inuu qaataa wax khilaafi kuma sugnaa suuro labaad waxay tahay in xoolaha mid ahaan bixinayo oo uu leeyahay faraska waan kugula tartamayaa haddaad iga dheerayso waxaasaan ku siinayaa haddaan kaa dheereeyana waxba kuuma raaco wax beddelaan kaa qaadanayaa ma jiro laakiin haddaad iga dheeraysana adiga beddelku siinayaa taasina waa jaa'izun bilaa khilaaf way bannaan tahay wax khilaafina kuma sugnaa suurada saddexaad waxay ku saabsan tahay in waxa weeye cidi ay tartamayso masalan oo kale saddex qolaa tartamaya labaa xoola dhigay oo waxay yidhaahdeen mid waliba wuxuu yidhi haddii layga badiyo waxaan bixinayaa ruuxa iga dheereeyey aan siinayaa xoolaha intaa la eg kii kalena wuxuu yidhi haddii layga badiyo xoolaha intaa laeg baa ka iga badiyaan siinaya kii saddexaad isagu wax xoolaa u dhigay ma jiro hadduu badiyana xooluhuu qaadanaya haddaanu badinna waxba loo raaci maayo marka laba ayaa ciwad ballan qaaday mid ahaanna wax markaa bedel ah oo xoolo oo u bixinayaa ma jiro haddii laga badiyo suurada noocaasina iyaduna waa bannaan tahay ishkaal male laakiin waa inuu yahay kaa saddexaad mid waxa weeye aan laga aamin qabin inuu badiyo oo dheereeyo ee hadduu markaa faras yaroo iska hagafa wato oo aan markaa dheeraynaynin oo layska garanaayo inuu tiro buuxiisuun iska yahay laakiin aanu meel gaadhayn xaalka caynkaas iyadu waa ka duwantay suurada afraad waxay ku saabsan tahay cidda tartamaysa dhammaantood waxay dhigteen bedel ciwad bay ballan qaadeen mid waliba wuxuu leeyahy haddii layga badiyo xoolahaasaan bixinayaa haddaan badiyana waa qaadanayaan taas culammadu waa isku khilaafsan yihiin noocaas culammadu waa isku khilaafsan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin waxay noqonaysaa qimaar khamaar bay noqonaysaa bay dhaha waayo shaksi kastoo ka midii wuxuu dhex yaallaa bayna alghunmi waalghurmi inuu faa'iido helo iyo inuu khasaaru ka dhexeeyaa taasina waa waxa lagu yaqaano khamaarka lagu yaqaano maadaama mid weliba uu sidaa dhex yaallo bayna algunmi waalgurmi inuu xoolo helo oo faa'iido helo iyo inuu khasaaro dee waa qaacidadii khamaarka marka khamaar bay noqonaysaa waxayse ku bannaanaan kartaa bay yidhaahdeen inuu markaa jiro mid aan isagu waxba laga qaadayn haddii laga badiyo oo wax maalow isagu dhigtay ma jiro laakiin hadduu badiyo waa qaadanaya markaasi hadduu jiro way bannaan tahay bay yidhaahdeen waa bannaan tahay ay yidhaahdeen jumhuurka culammadu saasay odhanayaan waxaanay u deliishadeen xadiid sanadkiisa dacfi ku jiro oo sheegaya man adkhala farasan bayna farasayni wahuwa laa ya'manu an yasbiqa falaa ba'sa bihi waman adkhala farasan bayna farasayni waqad amina an yasbiqa fahuwa qimaar xadiiskan abu daawuud iyo imaam axmed ayaa soo wariyey marka ahlucilmiga qaarkood oo daciifiyeen oo waxay dhahen xadiiskaasi waa daciif ayay yidhaahdeen abu xaatimna waxa weeye waa daciifiye xadiiska culamo kalena waa daciifiyeen waa yahay marka suurada ku saabsan inay labaduba wax dhigtaan oo ciwad marka ay dhigtaan suurada caynkaas ah ahlucilmiga qaarkood baa banneeyey shaykhulislaam ibnu taymiya iyo alcalaamatu ibnuqayim ardaygii ibnu taymiya ah iyagu waxay yidhaahdeen maslaxada jihaadka daraaddeed baa loo baneeyey marka way ka soo hadhaysaa baabkii khamaarka way ka soo hadhaysaa maslaxada jihaadka ayaana loo banneeyey xadiidkan markaa sidan sheegaya inay khamaar tahayna waa daciifo isaguna ma asixin marka masalada waxay u doodeen faraskaa saddexaad ee muxallilka ay ku magacaabeen culammada qaarkood ay yidhahdeen waa muxallil iyadaan lagu darin inay bannaan tahay ayay markaa waxbay mareen waxaanay leeyihiin taas waxaa loo cafiyey yani maslaxada jihaadka daraaddeed baa loo cafiyey waxaanay cuskanayaan xadiiskii laa sabaqa ilaa fii khufin aw xaafirin aw naslin wax lagu tartamo oo wax lagu kala qaataa ma jiro mooyaane in marka ay tahay wax cag ballaadhan ama wax qoob leh ama marka waxa weya markaa waran wax marka waxa weyan yani eh, waran caaradii oo kale leh qumudkii markaa warankaoo kale leh saddexdaa in sabaq lagu samayn karo oo intaa lagu tartamo wax lagu kala qaadan karo bay xadiikaa u deliishadeen xadiiskaana culammadu waa quweyeen marka waxaa laga deliishanaya bay yidhaahdeen inay bannaan tahay baa laga qaadanaya yani warmaha liishaanka ama ridaynta wax la ridaynaayo waa lagu tartami karaa waxna waa lagu kala qaadan karaa wixii qoobley ah fardahoo kale in lagu tartamo waa lagu kala qaadan karaa wixii cag ballaaran saasi leehay marka tan markaa ku saabsan geel oo kale culamada qaar baa le waxa weeyaan iyadu xaggii markaa tartanka in wax lagu kala qaadan karo ishkaal gelinaya calaa kulli xaal masaladan tafaasiisha noocaasa ah ku sugan can cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala curidtu calaa rasuuli lahi sala allahu alay slm yowma uxud cabdulaahi bni cumar wuxuu yidhi waxaa lay bandhigay calaa rasuulilahi sala allahu aley wasalam rasuulka ilaahay baa lay soo bandhigay yowma uxud maalintii uxud wa ana bnu arbaca casharata sana anoo afar iyo toban jir ah falam yujiznii nebigu markaa iima ogolaan inaan dagaalkii galo wa curidtu calayhi nebiga sala allahu alay waslm waa lay soo bandhigay yowma alkhandaq maalintii ghaswat alkhandaq ama ghaswat alaxzaab wa ana bnu khamsa cashrata anoo shan iyo toban jir ah haddaan cabdullaahi ibnu cumar ahay fa ajaazanii waa ii ogolaaday inaan dagaalka galo xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ghaswatu uxud waxay dhacday sannaddii saddexaad bay dhacday ee hijrada ghaswat laxzaab ama ghaswat lkhandaqna waxay dhacday sannadii shanaad bay dhacday marka meesha laba sanaa u dhexeeya cabdullaahi ibnu cumarna wuxuu leeyahay uxudna waxaan ahaa afar iyo toban jir baan ahaa khaswatulkhandaqna waxaan ahaa shan iyo toban jir baan ahaa marka laba sanaana udhexeeyey say isu waafaqaysaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen markuu leeyahay afar iyo toban jir baan ahaa wuxuu markaa ka hadlayaa in bile uga dhinnaayeen dabeedna bilihii uu buuragereeyey maadaama markaa waxa weyan yani sanadkii in badanoo ka midii ah ay tagtay afar iyo tobanku kaamil ma ahayn carabtu waxay isticmaali jireen wax la yidhaahdo jabrulkasri sanadu haddii ay qaybsanto haddii cacab galo way kebi jireen cacab hadduu galo inta ka dhiman bay buuragarayn jireenoo way kebi jireen jabrulkasri baa la yidhahdaa marna waxaa jirtay waxa la tarxulkasri cacabka in la tuuro marna cacabka in la kabo marka markuu yidhi afariyo toban jir baan ahaa wuxuu sameeyey jabrulkasri sannaddii wixii ka dhinnaa ayuu buuragareeyo buuxiyey marka uu yidhi shan iyo toban jir baan ahaana wuxuu sameeyey tarxulkasri jacabkiibuu tuura oo bimacnaa shan iyo toban iyo biluu markana jiraa markaasaa dabeedna bilihii dheeraa buu tuuray saasaa labada sane ay u qaybsameen markii horena afar iyo tobankaa wax ka dhinnaayeen markii dambena shan iyo tobankaa wax dheer yihiin yacani noocaas weeye waxaa xadiidka laga qaadanayaa cidda markaa jihaadka gelaysa inay qaangaadh inay yihiin inay tahay ayaa laga qaadanayaa oo haddii aanu qaangaadh ahayn in laga reebaayo jihaadkii baa xadiisku daliil u yahay baa xadiisku daliil uu yahay waxaa kaloo xadiisku ku tusinaya cabdullaahi bnu cumar siduu ugu dadaalayo jihaadka oo isagoo da'diisu yartoo qaangaadhba aanu ahayn ayuu wuxuu doonayey inuu jihaadka ka qayb galo ayuu doonayey markaasaa loo diidayey marka taasna waxa weye xadiisku waa ku tusinayaa waa tilmaamayaa marka la leeyahay shan iyo toban jir iyo afariyo toban jirna waxaa loo jeedaa bilaha dayaxa in laga tirinayo shan iyo toban sano oo dayaxa laga tiriyo dayaxa laga tiriyo qamari ah alla waxaa sharciga ku soo aroortay in marka laga tilmaamaayo yani da'aha waxaa lagu tiriyaa dayaxa laga tiriyaa waa qamari xataa qaangaadhnimada marka la sheegaayo dee sanadka laga eegaya waa sanadaas waa shan iyo toban sano oo marka waxa bilaha dayaxa laga tiriyo yani markaa lagu tiriyey wy qamari ah taasay markaa noqonaysaa markaa taasna waa saas wey wa canhu canhu waxaa kaloo bukhaariyo muslim ay ka soo wariyeen cabdullahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qasama fi nafli lilfarasi sahmayni walirajuli sahman ana rasuul sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qasama u qaybiyey fi nafli yani markaa haniimada nafalka hadda waxaa looga jeedaa haniimada loo jeedaa yasaluunaka can alanfaal anfaal waa jamcu nafal marka yasaluunaka can alanfaal waxaa loo jeeda can alghanaa'im haniimooyinka ku weydiinayaan marka qasama fi nafal wuxuu qaybiyey markaa haniimada wuxuu u qaybiyey lilfarasi sahmayn faraskii laba saami buu u qaybiyey walirajuli sahman ninkiina wuxuu u qaybiyey sahman ayuu markaa u qaybiyey ama walirajuli yani markaa shakhsigii wuxuu u qaybiyey caga ku soconayey sahman hal saami hadda rajulka waxaa loo jeedaa raajil baa kan kale la odhanayaa rajulka waxaa loo jeedaa ninkii baa loo jeedaa walirajuli sahman ninkiina wuxuu u qaybiyey hal saami marka macnuhu wuxuu dhacayaa shaksigii faraska watay saami baa markaa waxaa la siinayaa oo lagu siinayaa shaksi ahaantiisa farasku watayna waxaa lagu siinaya laba saami laba saami baa lagu sinya marka wuxuu isku helayaa saddex saami kii isagu markaa faras aan wadan isagu wuxuu yeelanayaa saami keliya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la siinayaa ka ah ee faraska markaa wata iyo isagiiyo faraskiisa waxaa la isku siinayaa laba saami bacdi baa saa yidhi laakiin wejigaas ma saxna sida jamaahiiru cilmi ku tageen ee saxani waxay tahay waa in la siinayo saddex saami la siinaya saami shaksiyaantiisa loo siinaya laba saamina faraskaa lagu siinaya mid waxaa la doonaya in calaf looga dhigo oo isaga lagu quudiyo lagu xanaaneeyo ka kalena maadaama uu ka nafci badan yahay kii ku dagaalamayey uu ku soconayo ku dagaalamayey maadaama uu ka nafci badan yahay ayaa saamiga kale dheeraadkaana loo siiyey saamiga kale dheeraadkaana loo siiyey marka taana saas ayay markaa noqonaysaa xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ana rasuul اllahi salى allahu alيyh wasalam qasama fi اnafli lilfarasi sahmayni walirajuli sahman riwaayaadka qaar waxaa ugu soo arooray walisaaxibihi sahman marka qaar baa halkan waxay u sheegeen oo kutubaha qaar u soo naqliyeen waliraajili sahman marka raajil haddii la yidhahdana waa ka luga ku soconayo wey kutubaha qaar waxay ugu dhacday waliraajili sahman laakiin waxaa sawaab ah walirajuli sahman inay tahay bidaliil in u soo arooray walisaaxibihi sahman marka labada lafdi lafdiga walirajuli ayaa saxan walisaaxibihina waxay u udhacaysaa walisaaxibi alfaras waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ka qaateen ruuxa farisku inuu leeyahay eh, saddex saami inuu yeelanayo saddex qori inuu yeelanayo qori lagu siiyey naftiisa loo siiyey iyo laba qori oo lagu siiyey faraska daraadii an cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula sala allahu aleyh wasalam kaana yunafiru bacda man yabcasu fi asaraaya lianfusihim khaasa cabdulaahi bni cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam kaana yunafiru inuu ziyaado u siin jiray oo haniimada ka siin jiray bacda man yabcasu ciduu diraayo qaar ka mida fi saraaya ciidanka sariyada uu ku dirayo waxaa loo jeedaa ciidanka gaalada loo diraayo oo qayb ciidankii ka mid a ah, haddii iyaga markaa gaar loo diro oo la yidhaahdo bal halkaa inoo soo ogaada ama inoo soo ilaaleeya ama wax la mida wuxuu siyaado u siin jiray haniimadii wax ka mida lianfusihim khaasa nafahooda ayuu u siin jiray gaarnimo duuna qasmi caamati iljeysh ciidanka badankooda waxa la siinaayo ama markaa waxa weeye guud ahaan ciidanka waxa la siinaayo oo loo qaybinayo wax ka dheeraada ayuu siin jiray xadiidkuna waa bukhaari iyo muslim macnaa waxaa laga tilmaamayaa duulaan baa loo baxay jihaad baa loo baxay ciidan weyne ciidankii cid ka mida ayaa loo diray camal gaara cid ciidankii ka mida baa shaqo gaara loo diray ama xaggii cadowga inay soo ilaaleeyaan ama wax la mida ayaa loo diray kuwaas waxay qabanayaan waxaan ciidankii kale qabanayn haniimada hadday xataa wax soo furtaan waxay la mid yihiin ciidankay la mid yihiin haniimada markaa qaybta laga siinaayo ciidankana waa la siinayaa waxaa ciidanka loola qaybinayaa de waa qayb ciidankii ka mid a haddii wax ka xoog badani la kulmaanna ciidanku waa u gurmanayaa ama way ku soo eeranayaan marka isku halayn ciidanka ay isku halaynayaan bay camalada qaarkood u samaynayaan marka ciidanka waxay u yihiin yani waxa weeyaan eh, qaar marka caawinaya oo cudud u ah oo haddii laga xoog bato ay ku eeranayaan ayay yihiin marka haniimada xataa gaarnimo ay u soo haniimaystaan oo u soo furtaan ciidanka waa loola qaybinaya ciidankay ka tageen waa loola qaybinaya laakiin waxaa la samaynaya iyaga ayaa wax ziyaade ah la siinayaa maadaama camal dheeraada ay la yimaadeen camalkaa gaarka ay la yimaadeen baa ziyaada loo siinaya markaa in nebigu sala allahu alay waslam saa sameeyeyaa laga qaadanaya xadiisku sheegaya taasina inay bannaantay ku tusinaysa marba hadduu nebigu sameeyey sala allahu alay wasalam haddaba waxaa laga siinayaa waxay noqonaysaa haniimada guud waxaa ziyaadada loo siinaya oo haniimadii intaan la qaybin baa la odhanayaa qusumka horta uu u saarayaa dabeedna kadib baa la qaybinaya intii loo saarayna haniimada guud laga saarayna gaar baa loo siinaya ma saasaa mise waxaa la samaynayaa marka la qaybiyo dabadeed khumuskii aan ciidanka loo qaybinaynin baa laga jaraya laga goynaya culamada qaarba mid bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga bixinayaa oo laga jarayaa yacni maalka guud ee lasoo furtay haniimada ah ayaa qabla alqasmi laga saaraya qadarka kadib baa la qaybinayaa shantii madax loo qaybinayaa afartii madax ayaa ciidankii loo qaybinayaa marka afartii madax ciidanka loo qaybiyo ayaa intii ziyaadada ahaydna qoladii sariyada ahayd ee gaarka loo diray shaqada gaarka ah ama talaa'icda ahayd ee la yidhi markaa soo ilaaleeya ama markaa la yidhi halkaa jidgooye uga soo gala ama wax la mida baa iyaga gaarnimo loo siinaya ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin nebigu sala allahu aleyh wasalam marba mid uu samayn jiray oo marna maalka guud ee haniimada ah ka jari jiray waxa uu tanfiilka u samaynaayo gaarka u siinayo marna wuxuu samayn jiray inuu khumuska ka bixiyo ayuu samayn jiray qadarka markaysa waxa tanfiilka marka waxay tilmaamayaan culamada qaarkood labada mid walba in la samayn karo marka kaana yunafilu wuxuu ziyaado u siin jiray bacda man yabcathu ciduu diraayo cid ka mida fi saraaya ciidanka gaadada u diraayo ama ilaalo loo diray ama gaado ama jidgooyo kay doonto ha noqoto ciidan weynihii baa laga diray ciidanka lama socdo iyaga ayaa shaqo gaara loo sii diray lianfusihim khaasa gaarnimadooda ayuu markaa u siin jiray khaas ahaan waa in ka ziyaado ah qaybtii loo qaybinayo duuna qasmi caamati iljeish taasayna markaa waxaan yani siwaa qasmi caamati aljeish yacni ciidanka guud qaybtoodii ziyaadadaasoo ka soo hadhay oo ka dheeraad ah ayuu markaa bixin jiray can abi muusa cabdillaahi bni qaysin alashcariy radia allaahu canh can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man xamala calayna asilaaxa falaysa mina abi muusa alashcari waxa uu yidhi oo magaciisa laodhan jiray cabdullaahi ibnu qays laodhan jiray wuxuu ku caanbaxay sida badan kunyada laakiin magaciisuna wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu qays buu ahaa nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka soo wariyey in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man xamala calayna asilaaxa falaysa mina kii hub noo soo qaataa nagama mid ahaa ee dayruu naga yahay xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa cidda muslimiinta la diriraysa la dagaalamaysaa in waxa weeye waciid iyo goodi u soo arooray oo haddii waxa weeye muslimiinta uu la dagaalamo oo hub u soo qaato ama xaakimkii muslimka ha la dagaalamo walow faasiqba ha noqdo ama marka waxa weye dadweynihii muslimiinta haba la dagaalamabe eh waxay noqonaysaa arrin marka aan bannaanayn weeyi marka cumuumkaas waxaa ka hadhaya wixii marka waxa weyn yani la amray faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah oo halkaasoo kale waa muslimiin lala dagaalamaayo laakiin baqyi baa lagula dagaalamaya cidda la dagaalamaysaana waxa weeye waa jamacat lmuslimiin yani afraad yani aaxaad lmuslimiin ah oo iyagu is-abaabulay afraaddii muslimiinta ka mid ah arrinka noocaasoo kale iskagama tallaabsanayaan laakiin faqatil lati tabqii waxaa looga jeedaa yani waxa weye jamacat lmuslimiin ou matalaayo imaamka iyo cidda markaysa markaa la socota ayaa la dagaalamays ayaa la dagaalamaysa iyadana xalkeeda lagama dhigin mar walba dagaal yacni lagama dhigin dagaalka markaa xaaladda la amrayaana waa dagaal keensanaya haayada looga jeedo xataa tafii'a ilaa amri illaah saas aawadeed shekhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhahdaa haddii haayada aanu xaqiijin karayn dagaalkaas ma noqonaayo eh, mid la amray amra iijaab aw amra istixbaab waayo eh, shareecadu wax mafsado maxdiya ma amarto wax mafsadadeedu ka badan tahay maslaxada ku jirtana ma amarto dagaalka yani buqaadda lala dagaalamayo waa inuu yahay dagaal yani haayada xaqiijin karaya yani markaa saas yidhahya saas aawadeed bay saxaabada badankoodu ay marka cali ula dagaal geli waayeen oo labada geesoodba dagaalka ay ka fadhiisteen badanka saxaabadu iyo jamaahiirta saxaabadu siduu ibnu taymiya tilmaamaya wax markaa waxa weeye ka dhashay oo maslixiina ma jirin dagaalkaas saas aawadeed baa markaa waxaan yani markaa aan la amrayn xataa ciddii gashayna ay isku cilkaambida laakiin saxaabadu markii ay arrinkaasi dhacay ijtihaad bay ka ahayd ka musiibka iyo ka mukhtia ah mid walba waxay uga dhacday arrinkaasi ijtihaad marka arrin lagu dhaleecaynayo oo lagu tacninayo maaha waxaanay u qabeen qolo waliba in iyagu marka waxa lasoo weeraray ay difaac yihiin wahaakada marka dagaalka muslimiinta lala dagaalamayo xadiidkani waa diidaya waciid baana ku sugan man xamala calayna asilaaxa falaysa mina falaysa mina bacdi baa waxay u fasireen falaysa milana nalama mid ahaa waxaa laga sheegaa imaam ka mida ah a'immadii hore sufyaan baa laga soo naqliyaa inuu yidhi falaysa mina ay falaysa milana saas aawadeed baa culammada qaarkood ay aada u radiyeen oo man khashana falaysa mina iyo man xamala calayna asilaaxa falaysa hal yakunu mila nabiy sal allahu aley wasalam ma nebigo kalu noqonaya ya macno faasida weeye saas aawadeed alimaam abu cubayd kitaabkiisa aliimaan masalada waa ku sheegaya waxaanu tilmaamayaa cidda hadalka tidhi haba ka mid ahaato min awciyat alcilmi dadkii cilmiga weelaynayo culammadaa haba ka mid ahaadee qowlka noocaasi waa qowl hala ah qowl waayo ruuxa khishka ka tagaa ma aha inuu markaysaga gaadhaayo martabada nabiga sala allahu aley wasalam ama nebigoo kale noqonayo ma aha marka waa macno faasida ah. marka falaysa mina waxaa looga jeedaa hadigayaga iyo ariiqadayada wanaagsan kuma sugna baa laga tilmaamaya loogamana jeedo falaysa mina waa gaaloobay muraad ma aha oo muslimiinta kama mid aha oo miladu ka baxay muraadku ma aha taasina waa macno halad mid loo jeedo maaha saas aawoodee kale ma deliishan karto axaadiistan oo ma odhan karto falaysa mina baa la yidhi saas muslimiinta kama mid ahaa waa gaaloobay miday deliishan karaan ma aha miday deliishan karaan waxyaalaha sidan oo kale ku soo arooray man hashana falaysa mina iyo ruuxa caynka ee caynkaa sameeya yani falaysa mina yani miday markaa xujaysan karaan maaha calaa kulli xaal waxay ka mid tahay nusuus alwaciid culamada qaarkood waxay yidhahdeen la awilin sida daahirkaha lagu daayo si waxa weeye zajrigu u weynaado oo nafaha ay aada ugu dhacdo ya culamada qaarkood saasaa laga soo noqliyey laakiin xaajadaa keensan karta markaa in la awilo si waxa weeye markaa aan nusuusaha waciidada ku saabsan oo muslimiinta qaarkood camalle xunay la yimaadeen loogu goodiyaayo aynay u dariishan dadka waciidiyada ah ee dadka muslimiinta ku gaalaysiinaya dembiyada ah gaalnimada ka sokeeya ku gaalaysinaya ama kabaa'irta ku gaalaysinaya si aynay u daliishan in la caddeeyo wejigeeda waa loo baahan yahy wejigeeda in la caddeeyo waa loo baahan yahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeyaana taxta almashii'a weeyi naska muxkamka ah baana ku tusinaya axaadiistuna waa sii caddaysa hadduu dembiyada qaarkooda ay la yimaado ruuxu yani hadduu doonana ilahay inuu cadaabaayo hadduu doonana inuu cafinayo waa sheegaysa axaadiista nebigu sala allahu alay slam sida xadiiskii cubaada ee tilmaamayey ruuxa salaada dayaca oo salaadii aan ilaalinin falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaaa cadabahu wa in shaa cafaa canh ilahay agtiisa wax cahdiye ballana kuma leh hadduu doonana ilahay waa cafinayaa hadduu doonana waa cadaabaya yani saas waa kii sheegaya xadiiskuna waa haabit waa sugan yahay marka muslimiinta cid ka mida in lala dagaalamo ama xaakimka lagu baxo ama muslimiintaba lala dagaalamo oo khuruuj lagu sameeyo muslimiinta lagu baxayo lala dagaalamayo waxay noqonaysaa arrin markaa waxa weeye sababaya yani waciid ku jiro oo sababaya ciqaab yani ciqaab sababaya marka waxaa laga qaadanayaa xukaamta muslimiinta aan milada ka bixin inaan lala dagaalamin waa laga qaadanaya yani xukaamta muslimiinta ee aan milada ka bixin ee gaaloobin inaan lala dagaalamin waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ummadda inaan lagu bixin ila waxaa jira waxa la yaha khuruuj cala alumma haddii ummadda lala dagaalamo oo markaa la yidhaahdo waxa weeye yani isu baydha ama isoo dabagala ama waxa weeye markaa waa idin laynaya waa khuruuj cala alumma suldada haddii lagu dagaalamayo iyo mulkiga iyo madaxtinimada culammadu waxay yidhaahdeen waa min qabiili qitaal alfitan waa dagaalkii fitanka ayay ka mid tahay xadiiska muxuu sheegayaa xadiiskii muslim soo wariyey waman kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafii lidii cahdin bicahdih falaysa minii walastu minhu muslim baa saxiixa ku soo wariyey ka ku baxa ummadayda oo ka cabiray kharaja calaa ummatii yani khuruuj kuma gaaraho keliya khuruuj cala ala'imma ama cala bixitaanku kuma gaaraha in madax lagu baxo keliya iyadoo fawdo ay tahay haddii markaysaga ummadda si waxaweeye markaa daacada loo soo hoosgeliyo oo cidi marka ay madax u noqoto ay ula dagaalanto waxay noqonaysaa markaa noocaasay soo gelis waman kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha yacni xaaluu garaacayo keeda barriga ee wanaagsan iyo keeda faajirka ee faasiqa ah walaa yataxasha min mu'miniha waanu iska ilaalinayn keeda muuminka iska jirayno iska ilaalinayn walaa yafi lidii cahdin bicahdi aan u oofinayn kii cahdiga u saaxiibkaa cahdigiis oo waxa weeye muslimiintu ciddii ay cahdi la lahayd cuhuuddoodii in la ilaaliyaa dee waxay ka mid tahay shareecada gaalba ha ahaadee hadduu mucaahad yahay waa in cahdigiisa la dhowraa oo la ilaashaa annata waciidka darani ku soo arooray nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam man qatla mucaahada lam yarax raa'ixat aljanna xadiiska bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey bilmunaasaba mucaahid iyo mucaahad labada mid walba waa loo dabdiyaa oo loo xarakeeyaa in hada la kor dhigo iyo in hada la hoos dhigo oo mucaahid la yidhaahdo mucaahad bifatxi ilhaa iyo mucaahid bikasri ilhaa laakiin walfatxu aclaa waxay culammadu yidhahdeen in la kor dhigo hada ayaa markaa waxa fiican oo iyadaa koraysa oo awlaah ah oo ka fiican hoos dhiga man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna urta jannada urin maayo urta jannada urin maayo marka waa waciid daran weeye khawaarijtii hore ee waagii hore jiri jirtay ee wakhtigii saxaabadii soo baxday wakhtigii taabiciinta aad way isaga ilaalin jireen ahlujizyaha iyo mucaahadiinta iyo aad bay isaga jiri jireen yani waxa weye kumay tallaabsan jirin inay waxaweye iyaga marka laayaan iyagoo yani xukaamtii gaalaysiinaya ayaa haddana ahlu jizyihii iyo mucaahadiintii aad iyo aad isaga ilaalin jireen oo aynay bannaysan jirin taas ya waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye yani waxyaalaha qaar ay isaga dhowrayeen waxbaa ka qaldamay ee waxa weeye markaa miday dhammaan wada banaysteen ma aha saas aawadeed baa markaa waxaan yani marbay waxay qabteen nin muslima ah. markay qabteen bay maxaa tahay wuxuuse haddaad muslim tidhaahdo intay ku imtixaanaan bay dabeedna waxay u qaadan doonaan inaad imtixaankii ku dhacday deedna waa ku dili doonaan maxaa kuugu fiican waxad ku badbaado wuxuu hi mushrikun mustajiir mushrik magangelyo weydiisanayaan ahay waa muslim hadda lakin wuxuuse halkaasaad ku badbaadi kartaa maanta markaasay ahriyeen aayadda wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah markaasay orod yani waxay ku tusinaysaa sida nimankaas waxa weeye baqashada laga baqanayo waxay keliftay in markaysa mushriknimo la sheegto waxa la halkaasaa badbaado roon sidii bay kusii daayeenaa sidii bay kusii daayeen cabdullaahi ibnu khabaab markay wateen waxay ku soo baxeen cabdullaahi ibnu khabaab iyo umu walad uu wato bay ku soo baxeen markuu arkay ka naxay saxaabigii khabaab baa dhalay fii xayaati nabiy sala allahu aley wasalam baa jeclahay inuu dhashay kolley saxaabi ma aha laakiin aabbihii waa saxaabi markuu ku soo baxeen buu ka naxay markaasay waxay arkeen inuu ka naxay markaasay habaqin habaqin maxay ka dhigan tahay ammaansiin sooma yani waxa weeye shubhat alamaan ka waa inay ka soo warranna masalada waxay ku yidhahdeen habaqin taasina waxay ahayd oo ka dhignayd ammaan bixin inay nabadgeliyeen oo ammaan siiyeen waxay ku yidhahdeen xadiistaad aabbaha ka maqashay aabbahaana nebiga ka maqlen noo sheeg dabeedna wuxuu is yidhi xadiis yani haatan waa kuwa ku magangeliye xadiis arrinkooda khuseeya aad nimanka ugu nasteexaynayso u sheeg markaasuu aabbahay waxaan ka maqlay aabahayna nebiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi fitan baa jiri doona alqaacidu fiiha khayru min alqaa'imi fiiha yani xadiiskaasu u sheegay fakun cabd almaqtuul walaa takun cabd alqaatil fitanka in laga fogaado oo ruuxba ruuxuu uga fogaansha badan yahay ka fiican yahay xadiis ku saabsan buu sheegay fitnada ruuxa dhex taagani ka u rooraaya waa ka wanaagsan yahay ka dhex fadhiyaana ka dhex taagan waa ka wanaagsan yahay fakun cabdallaahi almaqtuul noqo addoonka ilaahaye la dilo walaa takun cabdallaahi alqaatil ha noqonin addoonka ilaahayee wax dila an dilka iska ilaali dhiigga muslimiinta markaasay xanaaqeen nimankii magan geliyey way kaxaysteen iyo ummu waladkiisi iyagoo ay wataan ayaa waxay soo mareen ey ruux ahlu dhimii leeyahay eygiibaa baa kuwii kala qabsado waxay yidhaahdeen cid maganta muslimiinta ahoo ahlu dhimme ah oo muslimiintii ku hoos nool ayaad eygoodii wax yeeshay wuu tego dhimigii buu tego wuxuu ihi icafi wuxu hi waa ku cafiyey waa ka haddana waxaa soo mareen xaba timira oo meelo ahlu ahludimma degan yahay markaa ku sugan markaasuu xabadii qaato cunaan mid ka midi kuwii baa qabsado waxay yidhaahdeen xaba timiroy markiisa ahlu ahludimmi leeyihiin baad cunta tiina cabsi bay ka dalmeen cabdullahi ibnu khabaab uu yaabay war eyga ahlu ahludimmuhu yihiin anaa ka xurmo badan ya muslim baan ahay anaa ka xurmo badan may joojin isagii way dileen addoontii umuwaladka u ahaydna oo uur lena intay dooxaan bay ilmihina ka tureen yadiina waa dileen waa qisada marka dambe uu kula dagaalami doono cali bnu abi aalib uu lahaa cabdullahi bnu khabaab ninkii dilay soo saara ay yidhahdeen kullunaa qatala waa qisada arrinkaas ka dhacday waxaanu ujeednaa mawdicu shaahid yacni maalan ruuxii muslimka ahaa dhiiggiisii way bannaysanayaan ma ta'wiilaadkaasay ku bannaysanayaan ruuxii gaalka ahaa hadduu ahlu dimme yahay iyo hadduu marka waxa weeye markaa iyaga magangelyo weydiisto mid walba waa nabadgelinayaan mid walba waa nabadgelinayaan marka waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye waagii ay isaga ilaalin jireen cidda ama ahlu dimaha ah ama mucaahadiinta ah siay dilkooda isaga jiri jireen oo aad iyo aad isaga ilaalin jireen bay tilmaamaysa calaa kulli xaal cidda muslimiinta in lala dagaalamo oo la cabsi geliyo oo xaqdarro lagu laayo waciid daran baa ku sugan waana dembi aad iyo aada u weyn xataa cabsigelinta la cabsigelinayaan bannaanayn rawacat lmuslimi ulmun xadiis waxaa ku so aroortay in nebigu yidhi sala allahu alay wasalam laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima sheekh albaani waa quweynaya uma xalaalaha ruux muslima ruux kaleoo muslima inuu cabsi geliyo walow kaftanba ha ka ahaato yani wuxuu ku eh, humaajiyey ama ku bajiyey waran ama xabad cayaayir buu uga jeedaa dhabkama aha wuxuu ku jiraa dembi buu ku jiraa hadda maarata dembi weyn ayuu ku jiraa oo mana xalaal aha waana ku soo aroortay axaadiista qaarkood in la nacdalayo wakhtigaa uu markaysa markaa waxaan yani uu ku bajinayo waa yahay inuu dee dhiiggooda daadiyo oo laayaana waaba ka sii darantay dhiiggooda inuu daadiyo oo laayaana aad iyo aad bay uga sii darantay wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala su'ila rasuul sala allahu aleyh wasalam can arajuli yuqaatilu shajaaca abi muuse alashcari waxa uu yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa la su'aalay can irajuli nin xaggii baa la su'aalay yuqaatilu shajaacatan xaal ninkaasi yuqaatilu dagaalamayo diriraayo shajaacatan geesinimo muujinu muujinayo daraaddeed u dagaalamayo wa yuqaatilu xamiyatan iyo xaal u dagaalamayo oo uu qiiro markaa u dagaalamaayo ama markaa santaag iyo markaa waxa qabyaalad daraaddeed xaal u dagaalamayo xamiyadu waa alanafa santaaga ama waxa weye waaqiirada qabyaalada iyo wax la midkaa wa yuqaatilu riyaa'an iyo xaal uu dagaalamaayo oo istusnimo daraaddeed uu dagaalamayo ayu daalika fii sabiili illaah intaa keebaa ku sugan ilaahay waddadiisa jihaadkaa kee ku sugan yani keebaa jihaada keebaa jihaada faqaala rasul lahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulku wuxuu yidhi man qaatala litakuna kalimatu llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah man qaatala ku kastoo dagaalama litakuuna kalimatu llahi hiya alculyaa si ay u noqoto kelmadda ilaahay hiya alculyaa iyadoo ta koraysa ee koraynta badan ay u noqoto kii sidaa u dagaalama fahuwa fii sabiili illaah fahuwa fii sabiili illaah wuxuu ku sugan yahy ilahay waddadiisa jihaadka abuu ku sugan yahy xadiidka waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in nabiga sala allahu aleyh wasalam kala sheegay dagaalka jihaadka noqonaya iyo kaa noqonayn waxaa la eegayaa ikhlaaska iyo niyada markay shuruudda kale dhammaystiranta dabadeed haddii shuruudda aynay dhammayn niyadu inay wanaagsantahy keliya camalka wanaajin mayse oo dee ka horaynu soo aragnay oo man xamala calayna asilaaxa falaysa mina haddii mawdicii jihaadka aanu ku sugnayn meel jihaad aynay ahayn inuu yidhaahdo waxa weye litakuuna kalimatullaahi alculyaa baan u dagaalamayaa dee kama saaraysa waciidka soo arooray wman kharaja calى ummatii yadribu baraha wafaajiraha walaa yataxaasha min muminiha walaa yafii lidii cahdin bicahdihi falaysa minii walasta minhu iyo man xamala calayna silaaxa falaysa mina ta kale niyadu inay wanaagsan tahay waa shari ka mida shuruudda camalka saalixa lagu aqbalo lakiin camal saalix maxaa lagu aqbalaa alikhlaas walmutaabaca waa laba shari marka anniya alxasana waxdaha laa takfi niyada wanaagsani keligeed kuma filla ikhlaasku keligii kuma filla waa inay raacdaa in waxa weeye markaa mutaabaca ay taho sunnadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam camalkaasi ku qotomo wa ilaa dadka bidcooyinka samaynaya dee qurbo ilaahay u dhowaadaan bay uga jeedaan niyo wanaagsan bay uga dan leeyihiin ikhlaas bay uga jeedaan haddana waxa weeye wax alle waxay u taraysaa ma jirto man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ka camal sameeya amarkayga aan waafaqsanayn camalkaasi waa mid lagu radinaya laga aqbalay marduud marka camalkii markuu noqdo mid wanaagsan baa niyadii wanaagsanaydna wax ka anfacaysaa oo lagu aqbalaya laakiin hadday noqoto camalku inaanu sharciga ku qotomin inuu sharcigii khilaafsan yahay in ikhlaas iyo niyo wanaagsan uga jeedaa waxay u taraysaa ma jirto waxay u taraysaa ma jirto jihaadkii xaqaha hadduu ku jihaadayo dagaalkaa u dhexdiisa ka dagaalamay waa jihaad xaqa waan ishkaal ku sugnayn waadixay tahay waxay noqon kartaa marna inuu marka yahay yani mujaahid u yahay marna aanu ahayn mar inuu qurbo iyo markaysaga dhowaansho xagga ilaahay ku helayo marna inaanu ku helayn ee uu fogaansho ku helayo iyo inuu waciid iyo naar ku mutaysto rasuulka waxaa la su-aalay sala allahu aleyh wasalam nin u dagaalamayo inuu geesinimo muujiyo daraaddeed yani jihaadkii ayaabuu markaa waxa weeye eh, dagaal jihaada ayuu markaa ka dhex dagaalamayaa laakiin qasadkiisa muxuu yahay waa liidhaari shajaaca inuu geesinimo muujiyo oo marka uu doonaayo yani waxa weye in geesinimadiisa la arko ama wuxuu u dagaalamayaa kiiro iyo santaag maalan wadankii lasoo weeraray wadankii beled islaam ama waxaa lasoo weeraray muslimiintii baa lasoo weeraray taasuu isagoo marka waxa weyaan arrinkaas yani ka santaagaya ayuu marka isaga u dagaalamay laakiin niyatulqurbo rabbi ugu dhowaanayo uma dagaalamin inuu qowmkiisa daafacaayo iyo inuu beledkiisa daafacaayo ya ayuu marka u dagaalamaya qiiro arrinka uu ka qiiroonayo u dagaalamaya laakiin niyo ilaahay ugu dhowaanayo ikhlaas ay ka tahay iyo qurbi rabbi ugu dhowaanayo taqarub ikhlaas inay ka taho doonaya rabbi inuu ugu dhowaado uma dagaalamin ama wuxuu u dagaalamay istusnimo u dagaalamay yo arkaa i intaa keebaa ku sugan fii sabiili illaah markaa nebigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam jawaab jaamic oo kulminays oo wuxuu uhi man qaatala litakuuna kalimatu allahi alculyaa fahuwa huwa fii sabiili illah ku kastoo u dagaalama si ay u noqoto kelmadda ilaahay tayadu koraysa si ay u noqoto wuxuu ku sugan yahay fii sabiili illaah jihaad buu ku jiraa kelmadda ilahayna waxaa loo jeedaa waa kelimatu tawxiid ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah masaa'isha kale shareecadu waxay noqonaysaa muqawimaadkii soo gudageliyay noqonaysaa oo tawxiidku laasimsanayo kelimatu tawxiid ama kelimatulislaam ayaa laga tilmaamaya marka si diintu marka ay u noqoto tayadu koraysa oo kelmadda ilaahay ay u noqoto ta koraysa ee koraynta badan kelmadda gaaladuna ay noqoto ta hoosaysa ayuu u dagaalamayaa yani ikhlaasii liajli illaah bay ka tahay arka i maqlay kama aha kama aha markaa geesinimo muujin iyo wax lamida kama aha qiiro marka waxaweyn yani qolo iyo wax lamida u qiroonaayo ama uu leeyahay see markaysa markaa anagoo reer hebela yani markaa saas inoogu dhacdaa ama gaaladan xunxun inoo soo weerartaa iyo wax lamida reer hebelnimo markaysa uu qiroonaayo yani waxaweye kama aha wuxuu u dagaalamay liajli illaah lilakhlaas kaasaa fii sabiili illaahi ah fii sabiili illaahi kaas baa noqonaya marka cibaarada uu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam waa hadal kooban ma odhan kaasi ma aha kaasi ma aha kaasi ma aha waxay keensanaysaa taasi tacdaad yani marka anwaac badan la tiriyo marka lafdi jaamica maaha waxaa la weydiiyey kuwaasi miyey fii sabiili keebaa ka ah kuwaa fii sabiililah keebaa ka ah keebaa jihaad ku sugan dabeedna wuxuu sheegay ka ku sugan si daabitkaa ah loogu miisaamo waxayna ka mid tahay siyaalaha nebigu sal allahu aley wasalam dadka wax ku bari jiray ka midta oo yani u sheegi jiray yani hadal kooban oo macnaha kale ay ka fahmayaan yani taas marka ay ka fahmayaan marka tan hadday markaa gartaan kuwii kale waxay garanayaan inay ka maran yihiin hadduu dagaalamayo ama istisnimo ama wax la mida istisnimo haddii loo dagaalamayo waxaa soo aroortay in naar lagu geliyo xadiiskii muxuu sheegaya saxiixu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam saddex baa naarta lagu huriyaa oo ugu horeeyo cidda naarta lagu hurinaya saddexdii maxaa ka mid ahaa saddex camaloo saddexduba khayr badan yihiin ayaa laynoogu sheegay cidda la imanayso istusnimo ula imanaysa inay naarta gelayaan oo naarta la horraangelinayo nin markaa jihaadkii dagaalamay oo siduu u dagaalamayay gaalada ula dagaalamayay la dilay aakhire markuu yimaado wuxuu yidhaahdaa ilaahayow waan yani dagaalamay adiga dartaabaan u dagaalamay ilaa laygu soo dilay markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhaha kadabta been baad sheegtay waxaad u dagaalantay si lagu yidhaahdo waa geesi waana lagu yidhi naarta geliya mid kale waa nin qur-aanka yaqaanay qur-aankana aad u akhrin jiray kalaamullaahi baa ilaahay baray aadna waa u akhrin jiray markaasuu yidhahdaa ilaahayow yacni qur'aanka waan akhrin jiray waxaanu akhrin jiray adiga dartaa markaasuu ilahay wuxuu ku yidhaha may been baad sheegtay waxaad u akhrin jirtay si lagu yidhaahdo waa qaari waana lagu yidhi orda naarta geliya mid kale xooluu ilaahay siiyey deeqsina waa ahaayo waa bixin jiray markaasuu dabeedna wuxuu yidhahdaa ilaahay ou meel kasta oo wanaag ku jiro waan ku bixiyey adiga dartaa baanan u bixiyey mid walba wuxuu sheeganaya ikhlaas markaasuu ilahay wuxuu ku yidhaha been baad sheegtay waxaad u bixin jirtay si lagu yidhaahdo waa deeqsi waana lagu yidhi naarta geliya marka hadduu jihaad xaqa ruuxu ku dagaalamo laakiin niyadiisu ay khariban tahay ikhlaas ayna ka ahayn muslimiintu waa ku intifaacayaan dee waa ka daafacayaa ya laakiin isagu ku cadaab mudanaya in allaha la yu'ayidu hada diina biaqwaamin laa khalaaqa lahum watii xadiiska ay ku soo aroortay saxiixa ilaahay diintan wakhtiyada qaar wuxuu ku taageeraa ku xoojiyaa dad aan nasiib diinta ku lahayn riwaayo kale waxay sheegaysaa in allaha la yuayidu hada diina birajuli faajir ilaahay diintan wuxuu ku taageeraa ku xoojiyaa waxaa loo jeedaa wakhtiyada qaarkood yani markaa shaksi faajir ah oo faasiq ah marka qasadka in ikhlaaska lagu dadaalo ayaa laga qaadanayaa oo camalku inuu wanaag badan yahay kuma filla ilaa niyadana la wanaajiyo ikhlaas lala yimaado halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk